رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين waxaa yidhi sala allahu calayhi wasalam uu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam in kow iyo tobankaa qofood ee lasoo xulay uu yidhi kafiilka noqda qoonkiina oo idinkaa laydinkala xisaabtamayaa sida nebi ciise calayhi salaam xawaariyiintii ay u tilmaameen ama ay uga noqdeen kafiil daysaynna waxaa la gudagalay oo la bilaabay in ballantii markaa la kala galay caqdigii markaa la sameeyey rasuulkana uu u ballanqaaday sala allahu calayhi wasalam inay markaa janno leeyihiin inay janno markaa leeyihiin haadihi midani hiya ayadu baycatu alcaqabati athaaniya waa ballantii caqaba ee laba xaqkooda waxyaabaha axdaafta ah ee dhaca socodkooda wataxaw waxay beddeshay qadu taariiqi qorshihii taariikhda taariikhda qudadeedii qorshaheedii tallaabadeedii bay wax ka beddeshay walama markii tammat ilbaycatu baycadii ay taam noqotay oo ay dhammaystirantay oo wakaada annaasu dadkiina ay sigeen yanfaduuna inay yaacaan oo ay kala tagtagaan iktashafahaa iktashafahaa waxaa fayday oo arrintii ogaaday axadu ashayaatiin shayaadiinta mid ka mid ah wasaaxa wuu qayliyey bianfadi sawtin codkan u fog dheer samica qad weli la maqlay cod hadda ka hor la maqlay kan ugu dheer ayuu markaa ku qayliyey yaa ahla alakhaashib buu yidhi almanaasil buu ula jeedaa dadkan manaasishaan degganow jawaajib kutubaha qaar baa qora kutubaha qaar baa markaa qora waa isku macnoo wuxuu noqonayaa dadka teendhooyinkan degganow hal lakum ma leedihiin oo ma idiin sugnaatay hal lakum ma idiin sugan tahay fii muxammadin muxammed iwasubaati intii iilatay macahu asaga micigiisa war ma rabtaan miyaa inaad qabataan oo ma idiin sugan tahay inaad ka guulaysataan muxamed ee inta raacdoo iilatay qad ijtamacuu waxay u kulmeen calaa xarbikum dagaalkiin dagaalkiina ayay markaa ku kulmeen faqaala rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam amaa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay yaa cadowallaahi cadowgii ilaahayow cadowgii ilaahayow la atafaraqanna faaruqee laka adiga adigana waa kuu soo gacan marnaanayaa oo waa kuu soo faaruqi doonaa wa amarahum wuxuu amray raggii mubaayacada la galayna an yanfuduu inay kala tagaan inay aadaan ilaa rixaalihim meelihii ay deganaayeen meelihii ay degganaayeen inay aadaan taasay markaa rasuulkuna uu amray farajacuu way hurdeen oo wuxuu ilaa ay waabahiina liyafrib reer madiina khiyaamihii iyo teendhooyinkii ay mina ka deganaayeen ayay u yimideen liyuqadimuu say ugu bandhigtaan liyuqadimuu macnaha si ay eh, macnaha waxaa ula jeedaa inay u sheegtaan oo ay u bandhigaan liyuqadimuu alixtijaaja ilayhim cabashada iyo waxa ay markaa qabeen si ay ugu soo gudbistaan ashtakadooda ilayhim xaggooda faqaala mushrikuuna mushrikiintii waxay dhaheen ilah wax kama oga ayagoo hurdaayaa laga tegey ayagoo hurdaayaa loo yimid beeca meel lagu galay iyo meel lagu ballamay maba ogaba mushrikiintii dadkaan aad sheegaysaan qurayshay baatil ah oo aan waxba ka jirin waaye ayay dhaheen ma kaana min shay wax jirana markaa ma laha wasakata almuslimuuna muslimiintiina wayba iska aamuseen fasaddaqad way u rumaysay quraysh almushrikiina mushrikiintii madiina ka timid warajacuu qurayshna way iska laabteen khaa'ibiina ayagoo khasaaray ujeeddadii iyo wixii ay rabeen ayagoonan gaarin yay markaa laabteen wa akhiiran gebagabadii ta'akada waxaa dhab noqday oo adkaaday ladaa qurayshin radaa quraysh quraysh agteeda waxaa ka sugnaadoo ka dhaboobay anna alkhabara saxiixun qabarku inuu saxiix yahay qabarkii xalay shaydaanku uu ku qayliyey inuu run yahay fa asraca way dedejiyeen fursaanahum faasraca oo way degdegeen oo waxaa la degdegay in la raadiyo fii fursaanihim kuwooda fardoolayda ah mushrikiintii maka kuwooda fursaaniintii geesiyaashii fardaha ku dheereeya fii talabi ahli yafriba reer yafrib ka tabadegitaankooda in laga daba tago oo lasoo dalbo fa adarakuu waxay haleeleen oo ay qabteen sacad bin cubaada kowde sacad bin cubaada iyo walmundir ibna camar cinda aladakhiri adaakhirka agtiisay ku qabteen meelaha geedaha idkharka uu ka baxo markii ay markaa maraayeen fa ama almundiru mundir fa acjaza wuu ku cajisgeliyey alqowma qoomku wuxuu kaga fakaday haraban orod nin aad u dheereeyuu ahaa intuu saa u cararay ayaa wuxuu ku cajisgeliyey fa acjaza uu ku cajisgeliyey alqowma qoomkii haraban orod wa amaa sacad fa akhaduuhu way qabteen warabauuhu way xireen warabatuuhu way xireen ninkii ahaa sacad bin cubaada wadarabuuhu way tumeen oo way garaaceen wa wajaruu way jiideen shacrahu timihiisa timo aad u dhaadheer buu lahaa ayagana intay soo qabteen bay ku soo jiideen xataa adkhaluuhu ilaa ay soo geliyeen makkata maka fakhalasahu waxaa ka fakiyey fakhalasahu waxaa ka soo fakiyey oo ka badbaadiyey almudcim bin cadiy iyo waalxaarif bin xarbin ayaa ka badbaadiyey id wakhti kaanaa ay ahaayeen labadaa yujiiru mid badbaadiya sacad lahumaa labadooda qawaafilahumaa bilmadiina safarkuu maraayo yay badbaadin jireen wa araada waxay dooneen alansaara ansaarna an yakuruu inay ku soo rogaal celiyaan ilaa makata maka haddiiba wiilkaa laga qabsadee laga haysto inaysan bixin oo ballantiiba haddaba la bilaabo dagaal la galo oo ay maka ku soo rogaal celiyaan id wakhtigiiba talaca calayhi waxaa ku soo baxay dushooda sacdun sacad oo qaadimun soo galay sacad oo ayaga soo galoo ka soo badbaaday mushrikiintii maka ayay arkeen faraxaluu waxay u rarteen ila almadiinati madiino saalimiina ayagoo dad qaba ayagoo saalimiin ah oo nabad qaba ayay noqdeen hijratu almuslimiina muslimiinta hijradooda ila almadiinati madiinay markaa u hijroodeen bacda haadihi albaycati baycadaa kadib waa ahaaniye bada'ad waxaa bilaabatay hijratu caamatu almuslimiin hijradii caamada muslimiinta oo dhan inay u hijroodaan ila almadiinati magaalada madiina baynamaa wakhti kaana uu ahaa bacdu asaxaaba saxaabada qayb ka mid ah qad haajara kuwa hijroodayba oo u hijrooday madiina qablahaa baycada ka hor baycadaa kadib baa xoog loo baxay laakiin ka horna waxaa jiray dad baxay waqad uriya waxaa la tusiyey rasuul اllahi sala allahu calayhi wasalam daara hijrati اlmuslimiin muslimiinta daartay u hijroon lahaayeen baa riyo lagu tusiyey wa akhbarahum biha wuu u sheegay qaala wuxuu yidhi nebiga ra'aytu waxaan arkay annii anigoo uhaajiru u ka hijroonaya min makkata maka ilaa ardin dhulna aadaya dhulkaasoo bihaa ku sugan nakhlon timir dhul dahaba wuxuu aaday wahlii ay dannii malahayga markaanba bataa ku riyooday waxaa malahaygii maskaxdiida soo galay ila alyamaamati inay yamaamo tahay aw hajar ama meeshii hajar lagu magacaabo hajar inay tahay ayaa maskaxdayda soo gashay fa idaa hiya waaba ayadoo almadiinatu yarib madiinadii yafrib ahayd ah yafrib inay tahay baan markii dambe dhacdayba wafii riwaaya waxay ahayd uriitu waxaa lay tusiyey daara hijratikum hijradiinna daarteeda sabikhatan inay tahay dhul cusboonay ah bayna dahraanay xaratayn labada xaro dhabarkeedana ay markaa yihiin bayna dahraanay xaratayn dhagxaanta madmadoobaa lagu magacaabaa inta u dhaxaysa inay markaa tahay ayaa lay tusiyey ama fa imaa an takuuna inay tahay hajara meeshaa lay tusiyey meesha hajar lagu magacaabo aw yadriba ama madiino wa awalu man qofkii ugu horeeyey haajara hijrooday abuu salama almakhsumiy buu ahaa wa zawju ummi salama ummi salama ninkeeda kharaja wuu soo baxay maca sawjatihi xaaskiisa ayuu la soo baxay umusalama wa ibnihi wiilkiisa famanacaha waxaa ka manciyey oo ka reebay qowmuhaa qoomkeeda minhu xaggiisa abuu salama iyo naagtiisa umusalama iyo wiilkoodii salama intay baxeen yaa qabiilkii iyo dadkii umusalama ay ka dhalataa ka manciyey way u diideen waintasaca waxaa siibtay aalu abi salama reer abi salamana waladahu canugiisii minhaa gabadhii bay ka qaateen waa la dagaalamay gabadhii umu salamo ahayd dadka ku raacaysaba maxaad mar kasta ula wareegaysaa xabashaad geysay madiinaad u sii waddaa ayagaa qaatay reer abi salama dadkuu ka dhashayna way xanaaqeen waxay dhen haddaad gabadhii ka reebateen wiilka anagaa iskale marka ayayna xooggii ku qaateen waintasac waxaa la tegey oo siibtay waintasaca iaalu abi salama abi salama dadkiisiina waladahu canugiisii bay ka siibteenay wateen minhaa gabadhii xaggeeda xataa sida loo kala jiidanayay bugcataa la sheega canuga yariiska fantaqa waiskasalama waxdanati madiinow aaday wadaalika antaana waxay ahayd qabla baycati alcaqabati bayc ka hor wax u dhigma babacdi atlaquu way sii daayeen zawjatahu xaaskiisiibay u sii daayeen bacda naxwi sana hal sano oo kale kadib falaxiqad way haleeshay oo waxay ka daba tagtay bihi asaga wahaajara waxaa kaloo hijrooday bacda abi salama caamir bin rabiica ninka lagu magacaabo wa zawjatuhu iyo xaaskiisa layla binta abi xasma wa cabdullaahi bni ummi maktuumna wuu baxay falammaa markii tammad ay taam noqotay albaycatu baycadii tataabaca almuslimuun muslimiintii way israacraaceen marka muslimiintii way isdabagaleen oo way israacraaceen fi lhijrati hijraday iska dabagaleen wa kaanuu waxay ahaayeen yatasallaluuna kuwa dusdusa ama si siisiibta oo khifyatan si qarsoodi ah bay markaa u baxaayeen khashyata ah. cabsi darteed qurayshi quraysh ay markaa ka cabsanaayaan xataa haajara ilaa uu hijraanan si muuqata oo bannaanka taala ayuu cumar markaa u soo baxay ma isqarinin wataxaddaa qurayshan qurayshna wuu u digay waa u hanjabay tuu yidhi qof allaala qofkii idinka idinka mid ah oo raba hooyadii inay gablanto raba naagtiisa inay garoobowdo rabo ilmihiisa inay agoommo noqdaan car haysoo daba kaca buu yidhi cumar radi allaahu can markuu baxayey ma dhuumanin markuu baxaya si cad oo muuqato ayuu markaa u soo baxay eh, xataa haajara fakharaja cumar wuu baxay calanan si mujri falam yajtari kuma dhiiranin ah cala alwuquufi inuu hor istaago fii wejhii hortiisa qof inuu cumar hor istaago oo hijrada ka celiyana waa la awoodi waayey waqadima almadiinata madiine ayuu la soo galay cumar fii cishiriina labaatan oo min asaxaabati saxaabadaybay la socdaan asaga iyo intii soo raacdayba qof ku dhacda markaa waa la waayey wa haajara almuslimuuna muslimiintii way hijroodeen kulluhum dhammaantood ila almadiinati madiinay usoo soo hijroodeen warajaca waxaa soo laabtay ilayhaa madiine xaggeeda waxaa u soo laabtay caamatu man man intii ugu badnayd kaana ahaa biardi alxabashati dhulka xabasha intii markaa xabasha ku hartayna madiinay soo aadeen walam yabqa kuma harin bimakkata maka minhum saxaabada xaggooda ilaa abuubakar maahane iyo wa cali bni abi aalib wa suhayl xaarib in yaroo dadka tabarta daran oo taagta aan lahayn ka mid ah aladiina kuwaasoo lam yaqdiruu awoodi waayey cala hijrada hijray markaa awoodi waayeen ila lmustadcafiina sida ilaahay tilmaamay min alrijaali wاlnisaa'i wاlwildaan aladiina laa yastadiicuuna xiila walaa yahtaduuna awoodin oo kari waayey cala alhijrati hijrada watajahaza waxaa diyaargaroobay abuu bakar lilhijra hijro ayuu u diyaargaroobay asagana inuu iska baxo faqaala rasuuluullaahi rasuulkii allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam calaa rislika aayar isaga soco oo sug macnaha calaa rislika aayar calaa rislika tartiibtaada abuu bakarow fa innii anigu arjuu waxaan rajaynayaa an yu'dana lii in lay idmee aniga in lay fasaxo waayo nebigu weli ma bixin fasax allow sugayaa weli fasax uma imaanin sug in lay idmaan laga yaabaay fa qaala abuu bakar wuxuu yidhi wahal tarjuu daalika arrintaa ma rajaynaysaa in lagu fasaxo rasuulkii allow biabii anta aabbahay baan kugu furanaaye biabii aabbahay baan anta adi kugu furanaaye qaala nacam haa buu yidhi faxabasa wuu xabisay abuu bakar nafsahu nafsadiisa calayhi rasuulka korkiisuu u xabisay inuu nebigu sugo ayuu u xabisay liyasxabahu suu u raaco wa calaf wuxuu quudin jiray raaxilatayni laba gaadiid kaamataa cindahu tiisa ahaa waraqa asamuri geed quraceedka caleemihiisa ayuu calaf ahaan u siin jiray uu ku quudin jiray isticdaadan u diyaargarow dartii lidaalika arrintaa hijrada ah uu u diyaargaroobayo saasuu markaa ahaa qurayshun quraysh oo fii daari nadwa daaru nadwa ku sugan iyo wa qaraaruhum go'aankoodii ay ku gaareen biqatli nebiy nebiga dilkiisa sala allahu calayhi wasalam e, macnaha ay go'aanka ku gaareen qurayshun qoraysh oo fii daari nadwa ku tashanaysa iyo wa qaraaruhum go'aankoodii biqadli اnebiyi nebiga dilkiisa wa junna waxaa waashay junuuna qurayshin qoraysh waalideedii ayagoo marka hore junuun qabay sii jannaaboobeen junni baa ku dhacay oo way waasheen lammaa ra'ow markay arkeen ana almuslimiina muslimiintii wajaduu inay heleen difaaco guri ilaalin iyo difaac markay heleen wara'ow waxay arkeen fii hijratihim oo wara awdheh ay arkeen fii hijratihim hijradooda waijtimaacihim kulankooda bilmadiinati madiine ay ku kulmeen khataran inay ku tahay calaa diinihim diinkooda iyo wa kiyaanihim jiritaankooda wa tijaaratihim iyo tijaaradooda intaasba inay khatar gelaysa qoraysh markay aragtay faijatamacuu waxay ku soo aruureen ay ku shireen fii daari nadwa daaru waan soo barnay waxay tahay sabaaxa yowmiisi maalin khamiisaad subaxeeda lix iyo laba shireen tufiidu khidatan qorsho liyadarusuu bal inay ka baaraan degaan oo ay daariseeyaanay fiiriyaan khidatan qorsho tufiidu faa'iidayn kartaa adtakhallusi sidii looga fakan lahaa min haada alkhatari qatari khatarta ayada ah khaasatan khaas ahaan wa anna saaxiba addacwa qofka dacwada wada qofka saaxibu dacwaha ah sala allah alay slm rasuulka waaye laa yazaalu ma uusan ka zuulin weli fii makata inuu maka joogo wayukhshaa waxaana looga cabsanayaa an yakhruja inuu ka baxo minhaa maka fii cashiyatin galab aw duxaaha ama barqadeeda waqad xadara waxaa soo xaadiray alijtimaaca kulankii iyo shirkii wujuuhun wejiyaalo baarisatan muuqda caan ah oo min mid ah wa xadarahu waxaa kaloo ka soo xaadiray oo ka soo qayb galay aydan sidoo kale ibliis ninkii ibliis ahaa fii suurati shaykhin asoo wata qaab iyo suurad oday jaliilin wanaagsan oo jaliil ah oo min ahli najadin reer najad ah bacda an ista'danahum markuu fasax ka qaatay kadib ma soo galaa buu yidhi waryaa tahay bay dhaheen oday reer najid ah baan ahay buu yidhi waxaan soo maqlay ka yare idin dhibay inaad u tashanaysaan iga qaybgeliya meesha iyo doodda waxaa laga yaabaa inaan ra'yi idinku soo biiriye markaasay soo dhoweeyeen wa waa lasankii qadiyadii laga hadli lahaa ee laga baahiyey shirka ka soo qeyblee soo kulmay dhexdooda lagu soo khurijuhu waan bixinaynaa muxamed min ardinaa dhulkeenaan ka bixinaynaa aan iska burina asagoo dhanba wanuslixu waxaan hagaagsanaynaa amranaa arrinteena walaa nubaali u aabbayeeli mayno ayna daaho meeshuu aado meeshuurada ha aado duurkiisa ha wareega haddii la rabo u aabayeeli mayno aan ka bixino arladeena mid baa soo jeediye go'aanka qaala odaygii reer najid waa shaytaane wuxuu yidhi inakum adinku tarawna waad u jeedaano waxaad arkaysaan xusna xadiiihi hadaloodir ragga qalbiyaalkooda falaa harwa waxaa la yaab laha calaa xayin qabiil oo min alcarabi carabta ka mid ah markuu dhex degana fatajtamica ay ku soo aruuraan xowlahu gaararkiisa ay dhegaystaan hadalkiisa aljumuuca ciidan fara badan fayata'akum uu idinkula soo istaago bihim ayaga intaa agtiisa fadhiisatay markuu wax ku shubo uu wax u sheega inay qaataanoo intay duulaan idinku soo qaadaan uu idinkula istaago fii bilaadikum beledkiina dumma ka bacdi yafcalu uu idinku sameeyo bikum adinka maa araada wixii uu doono raawu fiihi ra'yan hayra haada raawu ra'yi keena war aragti keena hayra haadaa aan kan ahayn kan ra'yi ma ahan buu yidhi hala buriyo war ma aha dadkii dhan baa raacsanoo markay arkaan macaankiisii wixiisa hadhow intay raacaan galbii ku soo rogaal celinayaa qaala abulbakhtariyu baa wuxuu yidhi ixbisuuhu xabisa marka waayahe xabsi qolku xira wa akhliquu xira calayhi korkiisa albaaba albaabka ku soo xira meesha ha isaga jiro xataa yudrikuhu ilaa uu haleelo maa adrakahu shucaraa'u qablahu abwaaniintii asaga ka horeysa wixii haleelay oo min almowti geeri ah ilaa uu ka dhinto meesha ha isaga jiro qaala ashaykhu najadiyu wuxuu yidhi sheekh najdi maahaasaa iska soo dhigay waa shayaan wallaahi buu yidhi lain xabastumuuhu haddaad xabistaan ninkan ood xirtaan layakhrujanna wuxuu u soo baxayaa amruhu amarkiisa ilaa asxaabi asxaabtiisa amarkiisa asxaabtiisuu gaarayaa wahum ayaguna yufadiluunahu waxay ka hormarayaanay ka fadliyaan cala alabi aabbayaalka nebigooday ka jecel yihiin fa awshakuu waxaa soo dhowaanaysoo la gaarayaa markaa an yafibu inay ku soo boodaan calaykum korkiina wayansicuuhu ay ka siibaan maxamed minkum xaggiina tumma kadibna yukaafiruukum ay idinku bataan bihi asaga oo ay dad fara badan noqdaan xataa yaklibuu ilaa ay guulaystaan calaa amrikum amarkiina kadibna waa idinka adkaanayaan faاnduruu fii riya hayra haada alra'yi ra'yi aan kan ahayn waxaan ra'yi ma aha ha la xiro albaabha lagu xiro ra'yi ma ahee ra'yi aan kan ahayn keena buu yidhi haddana qaala taaqiya shaytaankii kale taaqigii madaxa adkaay kibirka badnaa abuu jahl baa hadloo wuxuu yidhi inna lii waxaan hayaa oo ii sugan kan arrintiisa ra'yan ra'yi maa araakum aanan idin arkin waqactum calayhi inaad asiibteenood ku habasheen ood ku duldhacdeen bacdu weli wax aad maantoo dhan geesgees maraysaan ayaan ah arkaa buu yidhi na'hud waan soo qabanayno min kulli qabiilatin qabiilo kastoo annaga naga mid ah fatan dhallinyaro ama wiil shaaban dhallinyaro ah jaliidan xoog badan nasiiban qabiil wanaagsan ka dhasho nasiib ah aad u fiican wasiiqan sharaf leh fiinaa gudaheen wanucطi waxaan u dhiibaynaa kullan minhum mid kasta oo ka mid ah wiilasha sayfan sayf saariman af leh oo hal mar marka qofka la saaro kala goysaa uma ka bacdi yacmidu waxay ula qasdayaan ilayhi xaggiisa waaxidin qataluuhu way dilayaan muxamed fayatafaraquu qaybsamayaa dallahu dhiiggiisa fi lqabaa'ili qabiilooyinkuu ku tafaruqsamayaa ila hal qof ma dilin qabiil kasta hal nin baa ka dilay diyaa la qaadanayaa markaasoo way qaybsanayaan falaa yaqdiru ma awoodi karaan banu cabdimanaaf reer banu cabdilmanaaf waa nebiga dadkiise calaa xarbi qurayshi kulluhum qoraysh dhammaantood inay la dagaalamaan fayardawna waxay raalli ku noqonayaan bildiyati inay diyo qaataan fanucطiihaa lahum waanu siinaynaa inteenna qabaa'il ah waan kala qaybsanayna boqolka halaad qaala ashayqu annajadiyu wuxuu yidhi waa shaytaankee alqawlu maa qaala rajul allay lehe kan baa hadalkeenay buu yidhi alqawlu wuxuu yidhi waay haada alra'yu kani waa ra'yi aladii laa ra'ya hayrahu aan ra'yi ka dambaynin ra'yi aan ra'yi ka dembeen kan waayee qaata wa aqarra waxay qireen almujtamacuuna dadkii meesha ku soo aruuray waxay go'aan ku gaareen dee haada ara'yi ra'yigan in la fuliyo wainfaduu way yaaceen oo meeshay ka kala tageen wa akhaduu waxay guda galeen yastaciduuna inay u diyaar garoobaan arrintaa fulitaankeeda wayuratibuuna inay tartiibiyaanay nidaamiyaan anfusahum nafafyaalkooda litanfiidi haada alqaraari fulin la fuliyo go'aankaa asaga ah go'aankaa asaga ah in la fuliyo say ugu diyaar garoobi lahaayeen loo tartiibin lahaa ayaa la wixii ka dambeeya maxaa dhici doona nebigaa loo tashaday sala allahu calayhi wasalam qabiil kasta hal anag oo dhallinyaroo xoog badan in loo tiibo hal marna rasuulka lagu kala gooye sala allahu calayhi wasalam balse maxaa dhici doona wamakaruu wamakr allah wallaahu khayru lmaakiriina wabillaahi towfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala aclam